alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira mowduucayna ugu dembeeyey wuxuu ku saabsanaa sheikhu mowdic uu kaga warramayey dawaaqiidda iyo anwaacdooda sheikhu waxau inoo sheegay raximah ullah dawaaqiiddu inay fara badan yihiin laakiin kuwa madaxdooda ahi ee ru'uusta u ahi inay shan yihiin shaytaanka ama ibliis ayaa ugu horeeyo ugu weyn waa ra'su tawaaqiid waxaa kaloo uu sheegay sheikhu kaa la caabudo isagoo ka raalli ah isaguna waa taaquut iyo kii dadka ugu yeedha cibaadada la caabudaayo waa ka saddexaad ka afraadi waa kii sheegta shay cilmulgheybka ka mida sheegta cilmulghaybka waxa qarsoon ogaalkooda ee khalqiga ka qarsoon ama bacdigood ka qarsoon allah baa cilmigiisa la gaaro rasuulladana qadarka loo waxyooday keliyay ghaybka ka og yihiin caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa haybihi axadan ilaa man irtadaa min rasuul si mutlaqa ghaybka looma ogeysiin cid makhluuq ah saas aawadeed baa uu ilaahay isku koobay cilmu cilmulghaybka qul laa yaclamu man fi lsamaawaati waalardi alghayba ila allah waman xakama bikayri maa anzala allah dawaaqiidda waxaa ka mid a ah kii ku xukuma allah waxyiguu soo dejiyey waxaan ahaynka wax ku xukumaana isaguna waa taaquut waddaliilu qowluhu tacaalaa waxaa u daliila taaquutada caam ahaan qowluhu tacaala laa ikraha fi ddiini qad tabayana alrushdu min alghay laa ikraaha dirqinimay ahaan fi ddiini diinka mid ku sugan bimacnaa diinka cidnaba ha ku khasbina waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa nafyi oo waa diidmo waa khabar laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa inshaa ama nahyi buu u dhacayaa ay laa tukrihu axadan fi ddiin baa macnuhu markaa u dhacaya qofnabaa ku khasbina diinka qad tabayana arushdu min alghay xaqiiqee waa caddaaday alrushdu hanuunkii ayaa caddaaday min alghayi baadida ka caddaadoo ka soocmay faman yakfur bialtaaguuti wayu'min yu'min faqad istamsaka bilcurwati alwufqaa faman yakfur ku kastoo ka kufriya oo ka gaalooba bitaaguuti taaguutka wayu'min billaahi allahna rumeeya faqad istamsaka xaqiiqee wuxuu qabsaday oo ku dhegay bilcurwati guntitii alwufqaa adayga badnayd la nfisaama laha xaalayna kala go u sugnayn wallaahu allah samiicun waa maqal badan yahay oo caliimun waa cilmi badan yahay marka hadda wuxuu ka soo qaatay aayadda uga jeedaa faman yakfur bitaaquut taaguut oo dhan laga kufriyo baa laga qaadanaya laakiin anwaacdan taaquutka mid walba inuu taaquut yahay daliillo gaara uma keenin ka markaa kaahinka ee cilmulgheybka wax ka sheegaya iyo ka xaakim bikayri maa anzala allah labaduba inay taaquut yihiin waxaa u daliila ah alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wma unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila ataaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih sabnusuulka saxiixa ee aayaddaasi ku soo degtayna waxay tahay xadiiska markaa sheegaya nin la odhan jiray abuburdata alaslami alfaadda qaarna waxaa ku soo arooray abubarza laakiin abuburda ma la saxan abuu alaslami nin la odhan jiray oo saxaabi ahaa ayaa waagii hore wuxuu ahaan jiray kaahin dadkan faaliya ayuu ka mid ahaan jiray intaanu islaamin markuu gaalka ahaa faaliyuu ahaan jiray dadka faaliyahaana gaaladu warkooda way qaadan jireen sidaas aawadeed waxay isku qabtaan waxay u xukun doonan jireen faaliyayaasha dadka faalka yaqaanee faaliya bay gaaladu u xukun tegi jireen marka waxay isku qabtaan iyagaa kala xukumi jiray marka ninkaasi siduu markaa u ahaa ninkaa gaalkee faaliyaha ah oo gaaladu ay ugu tegi jireen baa markii dambe dad muslimiintii ka midi qaarkood ay u tageenoo wax weydiiyeen markaasaa aayaddu ku soo degtay alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wma unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila adaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih marka laba suuro labadaba daliil buu u yahay sabnusuulka saa ku soo aroorayna culammada jamac culammada ka mida ayaa saxiixiyey oo yidhi sanadkiisu waa saxiix sanad saxiixu ku soo arooray sabnusuulkaasi waa sabnusuul asbaabu nusuul aan sugnayn oo markaa waxa weeye daciifun jiddan ah oo ku soo arooray mawdica waa jiraan laakiin asbaabu nusuulkaasi iyagu dacfigoodu waa daran yahay hadday tahay qisada cumar yacni ku saabsan ee kacab ibnu ashraf qaarkood inay yidhahdeen aan u tagno iyo hadday tahay qisada labaad labada qiso ee markaa mawdica lagu sheegaaba dacfigoodu waa daran yahay hariib waxa ah in sababnusuulkii saxiixa ahaa laga ghaafil noqdo oo aan badiba la soo aroorin sababnusuullada dacfigoodu daran yahay daciifun jiddan ahna meelo badan lagu soo arooriyo marka ninkani kaahinna waa ahaa marka kaahinku inuu taaquut yahay iyo xaakim bikayri maa anzala allah inuu taaquud yahay labadaba daliil buu u yahay labadaba daliil ayuu yahay waa labada wasfee meesha waa ku sugan yihi shaytaanku inuu taaquud yahayna dee waaba asalkii duqyaanka iyo xadgudubka iyo sharka u aabbaha ahaa weeye markaa saas aawadeed xumaanta la samaynayo oo dhan hadday kufri tahay iyo hadday fusuuq tahay dhammaan waxaa u sababa u aabba'a shaytaanka u aabba'a marka waa aslu dawaaqiit asalkii taaquutada cibaadada taaquutka in laga kufriyana adiladu waa tilmaamaysaa oo markuu allah u yidhi an icbudu allaha wajtanibu taaquut allah caabuda taaquudkana ka fogaadoo ka dheeraada cibaadadiisa la caabudaayo iyo adilada la midka ahi daliil bay u tahay daliil bay u tahay ka dadka ugu yeedhaaya cibaadada isaga la caabudayana isaguna waa la nooco waa la mid waayo dee cibaadadii la caabudaayey ayuu ugu baaqayaa dadkii oo ugu yeedhaya marka calaa kulli xaal intanba dawaaqiidda waa soo gelayaan mawduuca ku saabsan waman xakama bikayri maa anzala allah yacnii kii ku xukumaa allah wuxuu soo dejiyey waxaan ahayn wuxuu ku jiraa dembi weyn buu ku jiraa kufri inay tahayna waa lagu magacaabay kufri iyo dulmi iyo fisqi mid walba waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alkaafiruun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum aldaalimuun waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum alfaasiquun adiladaasi waxay sheegaysaa ciddii aan shareecada waxba ku xukumin ee wax shareecadii ka duwan wax ku xukumaya inuu markaa yahay kaafir yahay oo daalim yahay oo faasiq yahay ayaa markaa aayaadku sheegayaan allahna iimaanka waa ka nafiyey cidda xakam ka dhiganaysa cidaan allah ahayn falaa warabbika laa yu'minuuna xataa yuxakkimuuka fiima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayta wayusallimuu tasliima iyo adilo kaloo la mida marka mawduuca shareecada in la ysku xukumaa waa arrin waajiba oo waajibaadka shareecada ka mida wixii la ysku qabtana in xukunka sharciga laysula noqdo waa waajib weeyi oo sharciga lagu kala baxo allah waxa uu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir haddaad shay isku khilaaftaan allah iyo rasuulkiisa u celiya allah u celiya waxaa loo jeedaa kitaabka qur'aanka u celiya ow la noqda rasuulka u celiyana waxaa looga jeedaa markuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam noolaa in isaga laysula tago markuu rasuulku geeriyooday dabadeedna sunnadiisa ayaa loo celinayaa oo noqodka loo noqonaayo oo loo celinaayo rasuulka loo celinayo waxay markaa noqonaysaa in sunnadiisa loo celiyo marka alkitaab wa sunna u noqda oo u celiya ayaa macnuhu u dhacaya oo sida kitaabkiiyo sunnadu ku tusinayaan qaato ku camalfala waxaa la mida aayadda kale allah uu yidhi wama ikhtalaftum fiihi min shayin fa xukmuhu ila allaah wax kastaa isku khilaaftaan oo shay ah xukunkiisu wuxuu ahaaday xagga allaah buu ahaaday marka wax kastoo la ysku khilaafo ususha diinta ha ka mid noqdo ama furuucdeeda ha ka mid noqdee shay kastoo laysku khilaafo waa in kitaabkiiyo sunnada laysla noqdaa marka baabka xukumku waa baab ballaadhan weeye dadka qaarkood marka laga hadlayo xukmun bikayri maa anzala allah waxay u qaadanayaan keliya xukuumaadka inuu khuseeyo laakiin qof kastoo muslimaba waa khuseeyaa qof kastoo muslimaba waa u yaallaa xukunka shareecada inuu markaa isku xukumo shareecadana u xukun doonto wax kastoo la ysu khilaafayna sharciga loo noqdo waxaa soo gelaya caqaa'iddii baa soo gelaya waxaa soo gelaya cibaadaadkii baa soo gelaya waxaa soo gelaya mucaamalaadkii baa soo gelaya caqaa'idda waa la ysku khilaafo dadku caqaa'id kala duwan bay aaminsan yihiin marka waa in laysula noqdaa kitaabka iyo sunnada laysula noqdaa wama ikhtalaftum fiihi min shayin min shayin waa maxay waa nakiratun yacni fii siyaaqi sharti wax kastaa isku khilaaftaan oo shay ah fa xukmuhu ila allah nakira fii siyaaqi sharti waxay faa'iidaysaa cumuum bay faa'iidaysaa aya shay baa soo gelaya oo la ysku khilaafo sawaaun kaana fi alcibaadaat aw fi almucaamalaat aw fi alcaqaa'id aw fi alakhlaaq ama caqaa'idda ha ku saabsanaado ama cibaadaadka ha ku saabsanaado ama mucaamalaadka ha ku saabsanaado dhammaan wax kastoo la khilaafo waajibku waa in la isula noqdo alkitaab wasunna haddii aan markaa taa la samayn alkitaab wasunna loo celinin ashyaadii laysku khilaafay wax ka mid a ah, walow kaanat fi alcaqaa'id walow kaanat fi alcibaadaat walow kaanat fi lmucaamalaat waxaa la sameeyey taxaakum ilaa hayri sharci sharcigii waxaan ahaa in laysula xukun tegey ayaa la sameeyey ama loo xukun doontay wuxuu kaloo allah yidhi fain tanaasactum fii shayin culammada mufasiriintu waxay sheegeen sida ibnu kasiirkaba tafsiirkiisa aad ku arki doonto ama ku arki karto fii shayin waa nakira fii siyaaqi shardi marka waxay faa'iidaynaysaa cumuum waxaa soo gelaya shay kasta oo umuurta diinka ka mida usuusha diinka ka mid ahaado ama furuucdeeda baa ka mid ahaado ibnu kasiirka laftiisuna waa tilmaamayaa iyo culamo kaleba qaacidada carabiyaduna waa keensanays marka kuma gaar aha masalada xukumka iyo taxaakumka marka laga hadlayo ciddii markaa dowlad haysato keliya kuma gaar aha waa soo gelayaan cidda dowladda haysataa dadka kalena waa soo gelayaan waxaa soo gelaya madax dhaqameedada waxaa soo gelaya culammada waxaa soo gelaya qoysaska waxaa soo gelaya qof qofka dadka marka afraaddoodaa soo gelaya oo qofku marka waxa weeye gurigiisa waa inuu ku xukumaa shareecada ku xukumaa shareecada waa inuu ku xukumaa taawus ibnu kaysaan attaabiciyu alkabiir oo ardaydii ibnu cabbaas ahaa waxauu yidhi hadduu markaa inanka iyo inanta waxa uu siinayo kala fadilo oo kala badiyo aanu isla ekaysiin yacni xukma aljaahiliyuu ku xukumay buuli ibnu kasiirkuna tafsiirkiisa waa ku soo aroorinayaa aayadda tafsiirkeeda afa xukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun marka camalka qofku samaynaayo yacni markaa xukunkii ayuu soo geliyey ayuu soo geliyey dadka qaar waxay moodaan marka xukunka laga hadlayo yacni qadaaga inay ku gaar tahay yacni qudaaddu ay xukumayaan ee markaa dadku waxyaalaha isku qabtaan ay ku kala saarayaan keliya laakiin taasi sax ma ah wax kastoo qofka muslimkii samaynaayo waa xukum wax kastuu odhanayo ama uu samaynayo ama uu caqiidaynaayo xukunkii bay soo gelaysa salaaddaad tukanayso sidaad u tukanayso haddaanad kitaabkiiyo sunnada u ceelinnin waxaad markaa noqonaysaa oo iyadoo naskii lagu sheegay aad ogaatay xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam dabeed aad khilaafto oo aad tidhaahdo markaysagaa sheekhaygu sidaa ma qabin ama madhabtaydu ma qabto xadiiskaas aniga ima khuseeyo madhabkaygu ma qaadan waxaad ku jirtaa xukun shareecada khilaafsan baad ku jirtaa yacnii hadal yacni markaa sheekh ayaad raacday naskiina markii lagu caddeeyey kuu caddaatay waad markaa diidday inaad raacdo marka waxa weeye masaladii xukunku waa ku haysataa altaqliid acma taqliidka culammadu waxay yidhahdaan jamaahiiru ahlilcilmi altaqliidu jaa'isun fi ljumla taqliidku jumle ahaan waa bannaan yahay laakiin goormuu bannaan yahay daliil khilaafsan qofku intaanu arkin laakiin daliil khilaafsan marka loo caddeeyo qowlka uu qallidanayo daliil markaa saxiixa oo ka hor imanaya oo isagana uu u caddaaday dalaaladiisa iyo sixadiisuba inuu marka waxa weeye sheekh hebel laftiis inuu u khilaafo ama madhab hebelaayo u khilaafaa waa midaan u bannaanayn yacni xukunkii sharcigana markaa waa khilaafay ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illahi waalmasiixa bna maryam yacni markaa sababtay ku timina waa macruuf cumuumka dad badani haafil bay ka yihiin nusuusta haddaad eegto yacni macnahay ku soo aroortay waa macno caama weeye waa macno caama weeyaan alimaam ibnu xasmin wuxuu odhanayaa fa kullu qaa'ilin aw faacilin aw muctaqidin mid kastoo wax yidhaahda ama camal sameeya ama ictiqaad la yimaadaa xaakim buu ku yahay waxa uu yidhi ama uu sameeyey ama uu caqiiday hadday sharciga waafaqdo waxay noqonaysaa xukmun bisharci hadday sharciga khilaaftona waxay noqonaysaa xukmun bigayri sharci fisalka ayuu hadal noocaasa ku tilmaamayaa inuu ruux kasta oo qaa'il ah ama caamil ah ama muctaqid ahi shaygaa uu caqiideeyey ama uu yidhi ama uu sameeyey inuu xaakim ku yahay xukmunna noqonaayo hadduu sharciga waafaqsan yahayna xukmun bisharci u yahay hadduu sharciga khilaafana uu yahay xukmun bikayri sharci ahlu cilmiga kalena markaysaa markaa in badan baa tilmaamay masalada uu tilmaamayaana waa masalo dee nusuusta laga qaadanayo alcalaamatu ibnu lqayim iyo ibn abilciz alxanafi saaxibu sharxi taxaawiya labadooduba waxay sheegeen xukmigu wuxuu u qaybsamaa laba qaybood yacni xukmi ilzaami ah oo inshaa'i ah iyo xukmi ikhbaari ah masalan mid waa xukmiga inshaa'iga ah oo yacni qudaaddu ay xukumayso waa xukmi inshaa'i ah oo ilzaami ah oo ciddiina markaa lagu ilzaaminayo laleeyahay sidaas ilaaba ilaa la qaadsiinayo inuu markaa sida la xukumay yacni markaa inuu qaato lagu laaziminayo kaa waxaa leeyahay xukmi ilzaami waa alfaslu bayna alkhusuumaat bilqadaa waa kii ilzaamiga ahaa waa ka dad badan u soo degdegaya nooc labaad baa jiroo la yidhaahdo alxukmu alikhbaari xukmiga ka warranka ah ama khabariga ah laakiin ilzaamiga aan ahayn kaasi wuxuu noqonayaa wax kastuu qofku yidhaahdo ama sameeyo ama ictiqaadiyo yacni xukun buu noqonaya saas aawadee mushrikiintii hadalladay ku hadleen ayuu allah ku magacaabay inay xukun tahay markay yidhaahdeen haddii marka aakhiro laydin jannaynaayo annagana waa nala jannaynayaa allah waa radiyey afa najcalu lmuslimiina kaalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun maxaa idiin sugnaaday kayfa taxkumuun saa xukunkaa u xukumaysaan xukunkay xukumeen waa maxay waa odhaahday yidhaahdeen odhaahday yidhaahdeen baa xukum lagu iطlaaqay yatawaara min alqawmi min suu'i ma bushira bih ayumsikuhu calaa huunin am yadusuhu fi turaab alaa saa'a ma yaxkumuun yacni waxaa xumaaday waxay xukumayaan baa xumaaday marka ficilka ay samaynayaan oo hablihii inay xabaalnololinayaan ayaa waxaa lagu iطlaaqay inay xukun tahay hadda maaragta astafa albanaati cala albaniin maa lakum kayfa taxkumuun hadalkay marka waxa weeye yidhaahdeen allah ay u nisbaynayaan ubadka ay u nisbaynayaan baa xukum lagu itlaaqa oo xukun xun inay tahay lagu itlaaq waa xukum khabari ah sida alcallaamatu ibnulqayim iyo ibnu abilciz alxanafi labaduba marka ay sheegayaan waxay waafaqsan tahay hadalkii aynu soo naqlinay oo yacni taawuus uu tilmaamaya tafdiilka yacni inamada la fadilaa xagga waxsiinta iyo deeqda inay tahay xukm aljaahiliya waxay waafaqsan tahay hadalkaynu soo naqlinaynay oo ibnu xasm uu yidhi wax eh, mid kastoo wax yidhaahda ama sameeya ama ictiqaadiya shaygaa uu yidhi ama sameeyey ama caqiideeyey xaakim buu ku yahay waa xukun khabari waxay waafaqsan tahay culammadu markay sheegayaan aayadda xukunku inay caam tahay oo uu soo gelayo cibaadaadka iyo mucaamalaadka iyo akhlaaqda iyo khusuumaadka dadka lagu kala xukumayo intuba ay soo gelayaan intuba ay soo gelayaan saas aawadeed taqliid acma markay culammadu radinayaan aayaadkan xukunka waa soo qaataan waana u deliishadaan inay waxa weeye markaa arrinkaa ay sameeyeen inay qalad tahay waa u deliishadaan oo bimacnaa ay noqonayso xukmun bikayri maa anzala allah asheekhu alalbaani raximah ullah ayaa waxa uu yidhi marbaa masjidaan joogo waxa ka kacay buu inaan dhallinyaro abaa ah ka kacay markaasaa wuxuu jeediyey buu yihi khudbad yacni aad u kulul oo xukunka ku saabsan nusuustii iyo aayaadkii uu sardinaayo oo uu marka waxa weeye markaa aad iyo aad xukunka markaysaga inuu allah keligii u sugnaaday in ilxukmu ila lilah waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum lkaafiruun iyo adilada la midka ah iyo wax walba in xukunka ilaahay loo noqdo adilada sheegaysa ayuu sardiyey yacni markii uu khudbaddii ka baxay dabadeed sheekh albaani baa odhanaya ayuu markaa halkan ku tukaday buuhi laba ragcadood buu ku tukaday fadaharat minhu mukhaalafaatun kasiiratun lisunnati almuxammadiya waxaa ka muuqatay buu ihi khilaafyo fara badan oo uu khilaafaayo sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaasaan u tegey buui markaasaan ku uhi yaa shaykh waxaad samaysay saa iyo sidaas wahiya khilaafu sunnati nabiy sala allahu aleyh wasalam axaadiistii baan u sardiyey qaala rasul lahi sala kada wa kada rasuulku saasuu sameeyey saasuu yidhi axaadiistii baan u sardiyey markaasu ana xanafiyu lmadhab aniga madhabtaydu waa xanafiye buu yidhi sheikhu wuxuu yihi fakafara bima qaala cala almimbar wuxuu ka kufriyey buu yidhi wuxuu markaa mimbarka ka lahaa markuu mimbarka taagnaa wuxuu lahaa in ilxukmu ila lilaah yacni marka adilada marka ayuu sardinayey xukunkuna allah keligii inuu u sugan yahay iyo in marka xukunka allah loo noqdo ayuu sardinayey calaa kulli xaal mawduucaasi kolley inuu caam yahay waa in sidaas loo ogaadaa adiladanna markiisa adilla caama inay tahay aayaadkanna aynay ku gaar ahayn yacnii maxkamadaha cidda jooga iyo qadaayaadka khusuumaadka dadku isku hayaan ee loo gartago maxkamadaha mid ku gaara inaynay ahayn adiladu ay tahay adilla caama yacni markaa daliillo caama oo nolosha qofka muslimka wada khusaysa aan ku gaarahayn baab keliya ay tahay caama yacni taas yadaa waa in la ogaadaa taasi waa qodob qodobka labaad alxaakim bikayri maa anzala allah inuu kufriyo kaafir yahay aayaadku waa sheegayaan laakiin ahlu cilmiga ahlu sunnaha ahi waxay yidhaahdaan kufrigaasi marna wuxuu noqonayaa akbar marna wuxuu noqonayaa asqar ma aha kufri akbara inuu mar walba yahay maaha ahlu sunna waljamaacana waa ku ijmaacsan yihiin aayaadkani kufri akbara inaanay markaa mar walba inan lagu fasirayn oo lagu xambaarayn wa ijmaaca bayna ahli sunnati waljamaca aayaadkanna waxay ku yimaadeen oo ku soo degeen nimankii gaalada ahaa yuhuudda iyo ayuu ku soo degeen iyo nasaarada ayay aayaadkani ku soo degeen sida axaadiistaba ku soo aroortay markay aayaadkani ku yimaadeen nimankaas gaaladaa ku yimaadeen waxay ahaayeen niman camalan waictiqaadan mid walba dee shareecada islaamka khilaafaya oo xaggii caqiidada iyo xaggii camalka mid walba waa ka khilaafayeen waxay xukunka shareecada khilaafsan la imanayeen iyagoo u badrheedhay iyagoo jaaxidiin ah oo xukunka ilaahay dafiraaya amaba allah ku been abuuranayo xukun allah aanu dejin iyagu ay dejisteen oo wadci ah oo shareecada khilaafsan ay odhanayaan kitaabka ilaahay buu ku sugan yahay oo taasina iftiraa'un cala allaahi ay tahay been abuur allah ay ku been abuuranayaan taasina ay tahay marka sidii ay la yimaadeen tamaaman ciddii ula timaadda oo xukunka shareecada juxuud iyo dafiraad ku samaysa walow xukum waaxidaba ha dafiraane ama xukun ay dejisteen oo wadci ah oo shareecada khilaafsan ku been abuurta allah oo allah u nisbeeya oo yidhaahda marka waa xukunkii ilaahay ama kitaabka ilaahay buu ku sugan yahay ama allah baa soo dejiyey waxay noqonayaan sidii kuwa horeba ugu gaaloobeen inay ugu gaaloobayaan laakiin haddii aynay ka waafaqsanayn labadii manaad ee marka ay la yimaadeen oo maxay ah juxuudu xukmiillaah aw iliftiraa'u cala allah xukunkii ilaahay in la dafiro ama markaa in allah lagu been abuurto oo xukun la dejistay oo wadci ah oo shareecada khilaafsan in allah loo nisbeeyo loo tiiriyo labadaa haddaan laga waafaqin iyo wixii la macno ah iyadoo markaa xukunkii ilaahay la ictiqaadsan yahay inuu yahay xukunka sharciga ah ee waajibka ah ee afdalka ah ee waajibka ah ee axsanka ah ee in laysku xukumo ay tahay haddii la khilaafana lagu dembaabayo sidaa loo qabo loo ictiqaadsan yahay dabeedna marka camalan aan loogu xukumin iyadoo aan markaa la xalaashanaynin oo xaaraantii la xalaalaynayn ama xalaashii aan la xaaraantinimaynayn waxay noqonaysaa kufrun duuna kufrin yacnii kufri lakbarkii waa ka sokaysaa waxay noqonaysaa kufri asghara bay noqonaysaa markaa dembi kabiiro ah oo gaalnimada ka sokeeya ayuu noqonayaa waana tay culammadu ka cabiraan kufrun laa yanqulu can ilmillah ama kufrun duuna kufrin waa hadduu ictiqaad ku jiro camalka keliya lagu khilaafo yacni weeye waa sii caddaynayna insha allah marka masalada tafsiilka caynkaasa inuu ku jiro culammada ahlu sunnuhu waa taqriiriyeen waxaanay u nisbeeyeen aayadda in loo qaato itlaaq oo la yidhaahdo waa kufri akbara lagu wada xambaaro la yidhaahdo istisne male waxay culammadu ay nasgareeyeen oo ahlucilmi badani sheegeen inay tahay ictiqaad alkhawaarij khawaarijta ictiqaadkoodii inay tahay ee mid ay markaas salafki qabeen culammadii ahlu sunna ay qabeen ma aha masaladaasina masale ay isku khilaafeen ahlusunna sunna waljamaaca ma ahee waa masale ay isla oggolaayeen inay markaa ay tahay kufrun duuna kufrin mar haddii waxaweye ictiqaadku u jiro oo wax ictiqaadkii naqdinaya aan lala imanin haddii xaaraantii la xalaaleeyo oo la yidhaahdo zinadu waa xalaal ama xalaashii la xaaraantinimeeyo oo shay xalaal oo qatciya la yidhaahdo waa xaaraan la yidhaahdo taasi waxay noqonaysaa iyadoo kufri akbar waana nooc laysla ysla ogol yahay oo culammadu iskuma khilaafsanaa laa yakhtalifu fiihi itnaan laba iskuma khilaafsana inama alnasii'u ziyaadatun fi lkufri yudallu bihi aladiina kafaruu yuxilluunahu caaman wa yuxarrimuunahu caama maxay ku gaaloobeen taxliilu maa xarama allah wax allah xaaraantinimeeyey inay xalaaleeyeen wax allah xalaaleeyeyna inay xaaraantinimeeyeen bilihii xurmada loo yeelay bay yidhaahdeen waa xalaal oo yidhaahdeen bishan yacni waxa weeye xurmadii waa ka qaadnay bisha kalena xurmadeedii ku wareejinnay tanna xalaal weeye ta dambana waa bilxurmali xurmale weeye oo xaraam ah nasan allah wuxuu u sheegay inay gaalnimo tahay inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri maxaa ziyaadatun filkufri looga cabbiray horay gaalo u ahaayeen waayo kufrigaa maxaa loo qaybiyaa kufriga waxaa loo qaybiya kufri mujarad iyo kufri masiid kufri mujarad waxay tahay yacni waxa ugu yara qofku ku gaaloobi karo qof muslim ahaa waxa ugu yara u milladda kaga baxaa kufri mujaradaa la yidhaahdaa waa qadarka ugu yare ku kufrin karo midaan gaal ahayn baa gaal ku noqonaya kufri masiid waa maxay kufri masiid waxaa laga tilmaamayaa yacnii waa kufri kufri saaran kufriyo kufri kale lagu daray weeye iyagoo awalba gaalo ahaa oo kufaar ahaa ayaa haddana shay kaloo kufriya ay la yimaadeen marka gaalnimadii bay sii kororsadeen waa kufri masiid waa kufrun calaa kufrin fawqa kufrin inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri yudallu bihi aladiina kafaruu yuxilluunahu caaman wa yuxarimuunahu caama nasan waxaa loo sheegay waxay ku gaaloobeen inay tahay xalaalaynta yacnii sanadna ay xalaalaynayaan bishii xurmada leh yani waxa weeye markaa sanadna ay xaaraantinimaynayaan waa marka haddii aan markaa taxliilkaa iyo juxuudka iyo ashyaada aan lala imanin camalka keliya ee lala yimaado ee khusuumaadkii dadku ay isku hayeen iyo waxay ku garnaqsanayeen lagu xukumo wax shareecada khilaafsan ma noqonayso kufri akbara noqon mayso ee kufri akbara waxay ku noqonaysaa ashyaada kale inay raacdo marka culammadu markay ka cabirayaan mujarad alxukmi waa inaad fahantaa mujarad maxaa looga jeedaa ashyaadan kale raacaysaa ee uu kufriga ku noqonaya waa markaynu la socon buu mujarad noqonaya culammaduna saasay markaa sheegeen culamaau ahli sunnati waljamaca qaatibatan salafan wa khalafan dadka qaar baa mooda aqwaasha la soo naqlinayo mufasiriintu soo naqlinayaan inay tahay wax markaa ikhtilaaf xaqiiqiya inay tahay waa ikhtilaafu tanawuc la ikhtilaafu tadaad ikhtilaafu tanawuc weeye tacaabiirta ay cabbirayaan baa kala duwan shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa yacni markaa tafaasiirta salafka badiba haaliban khilaafkay isku khilaafaan waa min baabi ikhtilaafi tanawuc laa min baabi ikhtilaafi tadaadi ikhtilaafu tanawuc nooceeda weeyi qaarba nooc bay cabbireen qaarba lafdi bay cabbireen laakiin mu'addaha iyo macnuhu iyo maqsuudku isku sib u dhacaya ashyaadaasi way iswaafaqaysa ashyaa isdiiddan maaha haddii la yidhahdo kufrigu waa akbaro waxaa looga jeedaa waa hadday jaaxidiin ku yihiin iyo haddii la yidhahdo kufrigu waa asqaroo waa kufrun duuna kufrin waxaa loo jeedaa markaana waa haddii aan juxuudka iyo ashyaadaasi raacin ayaa loo jeeda ayaa loo jeedaa marka waxa weeye dee isma diiddana yacni mid iska hor imanaysa yacni ma ahee waxay noqonaysaa mid marka macnuhu iswaafaqayo ayuu noqonaysa cabdullaahi bni cabaas waxaa ka sugnaatay inuu yidhi laysa bilkufri aladii yadhabuuna ilayhi kufrigay ku tegayaan ma aha waa kufrun laa yanqulu can ilmilla kufrun duuna kufrin yacni marka aasaaru saa tilmaamayaa ka soo aroortay ahlu cilmiga qaarkoodna ay saxiixiyeen qaarna qabuul kula kulmeen riwaayad kaloo la sii macniina waa jiraan oo markaa macnaha kala mid ah laakiin lafdiga yacnii markaa qaar wax farqi u dhexeeyo wakada aahaarta taabiciinta laga soo wariyey iyaguna saas si la-eg bay tilmaamayaan markay leeyihiin waxa weeye yacnii waa kufrun duuna kufrin ay leeyihiin ama ay ka cabbirayaan yani kufrun laa yanqulu can ilmilla aahaar marka mutacadida oo taabiciinta laga soo wariyeyna saas yadaabay tilmaamaysa ahlucilmiguna qabuul bay kula kulmeen oo yani waxa weeye sida ay ahlucilmigu sheegeen shaykhulislaam ibnu taymiya iyo callaamat ibnulqayim iyo waxay yidhaahdeen yani waxa weeye ahlu sunnihii culammadii ahlu sunnana saasay ku raaceen sidaas marka waxuna ay sheegeen cabdulahi bnu cabbaas wakhayru ayay markaysa waxay ku raaceen marka ibnu jariir atabari kitaabkiisa tafsiirka ah markuu aasaarta qaar soo arooriyey aqwaashaas markaa wax ka midana uu keenay kadib wuxuu odhanayaa sida markaa sawaabkii waxa weeyaan in markaa la yidhaahdo ciddii aan jaaxid ku ahayn oo aan xukunka ilaahay dafirin aayaadkan ma soo gudagelayo waayo qowm jaaxidiin ku ahoo dafirsan bay aayaadkani ku soo degeen wuxuu u jeedaa kufri akbar iyadoo lagu xambaarayo ma soo gelayaan laakiin hadduu juxuud la yimaado oo u dafiro siday marka ahlu kitaabkiiba u dafireen xukunkii ilaahay xaaladda caynkaasa waxay noqonayaan siday kuwaaba ugu rumowday ee igu gaaloobeen yacnii ciddii xukunka ilaahay dafirtaana inay ku gaaloobayso naxwa haada ayuu markaysaga sheegaya marka ma diidana qaacidada ibnu kasiirka laftiisu saasuu tilmaamaya oo cillada wuxuu ka dhigayaa liannahum jaxaduu xukma allaahi camdan wa cinaadan xukunkii ilaahay bay markaysa waxa dafireen cilladu inay saa tahay ayuu tilmaamaya ahlucilmi badanoo kale ayaa saas yadaa sheegay oo iyaguna markaa tilmaamay abuu mudafar asamcaani kitaabkiisa tafsiirka ah wuxuu odhanayaa qaala albaraa'u bnu caazib wahuwa qowlu lxasani alaayatu fi lmushrikiin qaala bnu cabbaasin alaayatu fi lmuslimiin wa araada bihi kufran duuna kufrin واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية alaayati wayaquuluuna man lam yaxkum bima anzla allahu fahuwa kaafirun wa ahlu sunnati qaaluu laa yakfuru bitarki alxukmi walilaayati ta'wiilaani axaduhuma macnaahu waman lam yaxkum bima anzla allahu raddan wajaxdan faulaa'ika hum lkaafiruun wathani macnaahu waman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun walkaafiru huwa aladii yatruku alxukma bikuli ma anzla allahu duna almuslim markuu sheegay aayaddu cidday ku soo degtay uu tilmaamay ayuu wuxuu yidhi waxaad ogaataa in khawaarijtu aayaddan ay deliishadaan ayna yidhaahdaan ku kastaan ku xukumin kuu allah soo dejiyey gaal weeye ay sidaa yidhaahdaan cidda odhanaysaa waayo waa khawaarijtii waxay u jeedaan waa kaafir kufri akbara cala alcumuumi waalitlaaq ahlu sunnuhuna waxay yidhahdeen laa yakfuru bitarki alxukmi xukunka inuu ka tago keliya aan wax kale raacin ku gaaloobi maayo kufri akbara muraadka looga jeeda waxay tahay kufri akbara inuu ka abu mudafar asamcaani waa imaam min a'immati sunna a'immadii sunnadu ka mid ahaa qarnigii shanaad baanu noolaa afar boqol siddeetan iyo sagaalkii ayuu dhintay wuxuu odhanayaa wa ahlu sunnati qaaluu laa yakfuru bitarki alxukmi yacnii kufri akbara kuma gaaloobayaa muraadkiisu yahay mujaradu tarki hadduu la yimaado tegista keliya wax kale markay raacaan waa ka duwantahay waanu sheegayaa markay wax kale raacaan markaasuu yihi aayaddana waxay ka leeyihiin yacni laba ta'wiil midkood wuxuu yahay in la yidhaahdo juxuud lagu qaydo waman lam yaxkum bima anzala allahu raddan wa jaxdan fa ulaa'ika hum alkaafiruun yacni markaa insaa la yidhahdo taasi waa weji ahlucilmi badan baana sheegay oo uu ka mid yahay ibnu jariir oo uu ka mid yahay ibnu kasiir oo uu ka mid yahay waxa ibnu jawzi oo uu ka mid yahay waxaweeye jasaas yacni marka ahlucilmi badan ayaa sheegay wathani macnaahu waman lam yaxkum bikulli maa anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun taawiilka labaad waxa weeyaan in la yidhaahdo ka ka wada tagaa sharciga allah soo dejiyoo dhan aan ku xukumin kulligii ee ka wada taga kulliyan uga wada taga ayaa gaalo ah kaafirkuna waxa weeye wuxuu ka wada tegayaa xukunka ilaahay oo dhan waalkaafiru huwa aladii yatruku alxukma bikulli maa anzala allah duuna almuslim muslimku xukunka ilaahay kama wada tegayee hadduu markaa dambaabo wax ka miduu ka tegayaa laakiin kulliyan ugama tegaa wejigan labaad culammada sheegay waxaa ka mid ah cabdilcasiis ibnu yaxya alkinaani sheikhii la odhan jiray oo culammadii salafka ka mid ahaa baa taawiilkan labaad sheegay waa saaxibulxayda kitaabka xayda la yidhahaa sheikhii lahaa weeye waxay isku wakhti ahaayeen imaam axmed ibnu xambal raggii mixnadu haleeshay ee fitnatu khalqi alqur'aan lagu imtixaanee muctasiladu dhibaateeyaan baanu ka mid ahaa waa saaxibu alxayda wuxuu yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum alkaafiruun waxaa looga jeedaa shareecada marka laga wada tago kulligeed laakiin haddii bacdigeed laga wada tago kuma saabsana bimacnaa kufri akbara uguma saabsana culamo badan baa soo naqliyey hadalkiisa waxaa ka mid ah alcallaamatu ibnulqayim oo madaariju saalikiinka waa ku soo naqlinayaa waxaa ka mid a ah culammadaa soo naqlisay hadalkiisa baqawi oo kitaabka tafsiirka ah ee baqawi leeyahay ayuu ku soo naqlinaya baqawina wuxuu dhintay shan boqol iyo lixiyo tobankii hijiriga waana imaam min a'immati sunna bidca ku jirtiye wax la midana midna ma odhan ibnuqayimna ma odhan baqawina ma odhan culammada kale wax bidco ku ganayna ma jiraan casaba cilmina wuxuu odhanayaa markuu baqawi soo naqlinaayo ictiqaadkiiyo camalkaba marka laga wada tago ayay noqonaysaa shareecadii laga wada tago ictiqaadan wa camalan bay kufri akbara noqonaysaa laakiin haddii ictiqaadkii lala yimaado laakiin camalkii un laga tago camalka furuucda ku saabsan buu u jeedaa marka lagama wada tegin kufri akbarana noqon mayso naxwa haada waxaa soo naqlinaya abu xayaan alandalusi wuxuu ku soo naqlinayaa kitaabkiisa albaxru almuxiit dabeed markuu soo naqliyo waa yaro ictiraadaya hadalkaa ku saabsan ictiqaadiyan iyo camalan marka looga wada tagay aayaddu ku saabsan tahay yacni markaasaa kufri akbara lagu fasirayaa oo qofkii uu noqonaya inuu ku gaaloobayo milladda kaga baxaayo bilkulliya wuxuu yidhi arrinkaa waxaa lagu ictiraadayaa buu yidhi abu xayaan baa odhanaya hadday aayaddu ku saabsanaan lahayd shareecada marka laga wada tago kulligeed laga wada tago dee nimanka yuhuuddu may soo gudagaleen shareecadana kamay wada tegine hal xukun bay ka tageenoo rajmiga ah marka maadaamay hal xukum ka tageen sababunusuulkiina ay tahay uuna u tilmaamayo uga jeedo sababu nusuulkuna qaciyu dukhuul aayadda inuu soo gudagalo ay qaci tahay tawdiix baynu ugu daraynaa sababu nusuulkuna ay qaci tahay inuu aayadda soo gudagalo oo asbaabu nusuulku waa qaciyu dukhuul fi laaya siday culammadu marka ay tilmaamaan wajzim biidkhaali dawaati sababi warwi can ilimaami dannan tusibi marka maadaama nimanka yuhuudda sabab ay u ahaayeen hal xukum inay ka tageen oo rajmi ah aayadduna ku soo degtay cumuumkana ay soo gelayeen oo aynay ka baxayn waxay ku tusinaysaa in la yidhaahdo aayaddu waxay ku saabsan tahay marka xukunka ilaahay laga wada tago kulli ahaan looga tago bay ku saabsan tahay marka bacdigii laga tago kuma saabsana waxay ku tusinaysaa hadalkaa hore inuu saaqid yahay oo hadal calaa suquudi daalik yacnii hadal markaa aan saxiix ahayn inuu yahay bay ku tusinaysa ictiraadka saasee waa baxayaal andalusu ictiraaday nadar baa ku sugan nadarku wuxuu ugu sugan yahay nimanka yuhuuddu iyagoo xukunkan halkan xukun qirsan ee kamay tegine iyagoo jaaxidiin ah oo xukunkan dafiray ka tageen inay xukunka dafirsanaayeenna addiladaa ku tusinaysa mar labaadka iyagoo allah ku been abuuranayo oo waxay iyagu dejisteene dhoobdhoobteena shareecada khilaafsan oo xadkii sharciga ahaa khilaafsan oo iyagu ay dejisteen oo ay rajmigii ku beddeleen yacni jeedal iyo weji madoobeyn iyo dameer la saarayo oo lagu wareejinayo si maqluuba loo saarayo o lagu fadeexadinayo magaalada lagu wareejinayo ashyaada noocaasa inay yidhaahdeen waa xukunkii ilaahay oo dee waxay ku sugan tahay towraad oo taana iftiraac cala allaah dhicista taa ay ku dhaceen ayaa markaa waxa weeye jirtay waxaana jirtaa mas'ale ahlucilmigu ay tilmaamaan shay shareecada ka mida qofku inuu dafiroa ah, waxay la mid tahay shareecada kulligeed inuu ka gaaloobayo dafiray waa masalada ka hoos baxday abu xayaan alandalus waata aahaarta saxaabada qaar laga soo wariyey iyo taabiciinta qaar ay tilmaamayaan man kafara bixarfin minhu faqad kafara bihi ajmac xaraf qur'aanka ka mida qofka ka gaaloobaa qur'aanka dhammaantii waa ka gaaloobay yanii inta kale markaysaga u leeyahy waa rumaysanaya ictibaar ma leh man kafara bixarfin minhu faqad kafara bihi ajmac waa sida salaadda burtay oo kale oo rukni arkaanta ka mida laga tegey wada baatilay noqonaysa wujuuduha ka cadamiha wujuuduha ka cadamiha marka hal xukum oo axkaamta shareecada ka mida dafiraadda la dafiraa xagga kufriga waxay kala mid tahay shareecada dhammaanteed in la dafiray ama laga gaaloobay marka sida nebiyada ilaahay nebi ka mida qofka ka gaaloobaa nebiyada dhammaantood uu ka gaaloobay oo inta uu leeyahay waa rumaysanahay inay waxba ka jirin ya marka nimanka yuhuuddu inay dafireen xukunka ilaahay ee rajmigana axaadiista saxaaxa ku soo aroortay markaan laga hadlin baa culammada sheegtay oo sardigoodu de waaba iska badan karaan culammo badan baa sheegay oo yidhi dijaaxidiin bay ahaayeen bacdi ka midana waa tilmaanay laakiin de waxaa inaga filanba nusuusta xadiiska bukhaariga caddaynaya oo nebigu wuxuu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam yacnii tajiduuna fii kitaabikum arajma kitaabkiinna rajmi ma ku haysaan buu ku yidhi yuhuudii wa fii saxiixi albukhaari qaaluu laa najidu fiiha shay'a shaynaba kuma hayno shay rajmiya shay rajmiya towraad kuma hayno yidhahdeen wa inkaar waa jaxdi waana fii saxiixi albukhaari inay allah ku been abuuranayeenna waa jirtaayo waxay iyagu dejisteen ee shareecada khilaafsan ee xukunkii ilaahay khilaafsan inay allah u nisbeeyeen oo kitaabka ilaahay u nisbeeyeen iyaduna waxay ku sugantahay fii saxiixi muslim muslim baa saxiixa ku soo weri waxaa nebiga agtiisa la soo mariyey laba yuhuudi oo sinaystay oo la jeedlaayo oo wejiga wax madow loo soo mariyey oo dameer si maqluuba loo soo saaray maqluubku waa maxay xagga madaxa iyo wejiga dameerku u jeeda mooyaane xagga kale ee dabadiisa ah qofka loo saarayaa loo jeedinayaa marka dameerkiiyo qofku isku gees uma jeedaan isagoo maqluubkaa u saaran waa tajbiya la yidhaahdaaye baa magaalada lagu wareejinaya wejigana wax madow loo soo mariyey lana jeednayo la garaacayo waa la fadeexadinaya intaasay dejiseen aljaldu waaltaxmiim waaltajbiya nabigaa la soo agmariyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi ahaakada tajiduuna fii kitaabikum qaaluu nacam war kitaabkiinnima sidaasaa ku haysaan qofka sinaystay in sidaa loo galo qaaluu nacam waxay yidhahaen haa taasina waa iftiraac cala allah waa xukunkii ay dejisteene shareecada khilaafsanaa bay allah u nisbeeyeen oo u tiiriyeen saas aawadee ahlucilmiga qaarkood waxay tilmaameen labadaa arrin ay yuhuudi la yimaadeen mid ka mida ciddii la timaadaa siday u gaaloobeen oo milladda uga baxeen yuhuudi masalatulxukmi ay ugu gaaloobeen bay ciddii kalena ugu gaaloobaysa abubakrin aljasaas waxau yidhi qowluhu tacaala waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaa'ika hum lkaafiruun laa yakhlu min an yakuuna muraaduhu kufra ashirki waljuxuudi aw kufra anicmati min ghayri juxuud kama marhna buuhi laba mid in la yidhaha kufrigan waa kufrigii weynaanta badnaa ee markaysaa akbarka ahaa oo kufru shirki waljuxuud uu ka cabbiray iyo inuu kufru nicmo yahay juxuudka ka maran waa ta laga cabiro kufrun duuna kufrin muraadku uga jeeda waa saas fain kaana almuraadu juxuuda xukmi illaahi aw alxukma bigayrihi maca alikhbaari biannahu xukmu llahi fahada kufrun yukhriju can ilmillati wa faaciluhu murtadun in kaana qabla dalika muslima wuxuu yidhi hadduu muraadka looga jeedaa ay tahay hadduu muraadku yahay xukunkii ilaahay in la dafiro walow xukun waaxidaba ha la dafiro ama xukum aan xukunkii ilaahay ahayn in lagu xukumo iyadoo lagu warramaayo inuu kaasi xukunkii ilaahay yahay wuxuu noqonayaa kufri qofka diinka ka saaraya ka sameeyaana wuxuu noqonayaa murtad diinkii ka baxo ka noqday hadduu markii hore ahaan jiray muslim wa calaa haada ta'awalahu man qaala inaha nazalat fii bani israa'iila wa wajarat fiina sidaasaanu ku awileen oo ku fasireen ciddii markaa tidhi banu israa'iil bay ku soo degtay aayaddani innagana waa inagu socotay yacnuuna ana man jaxada mina aw xakama bigayri xukmi illaahi suma qaala ina haada xukmu allahi fahuwa kaafirun kama kafarat banuu israa'iila xiina facaluu dalik waxay uga jeedaan buu yidhi ciddii dafirta xukunka ilaahay ee innaga inaga mida amaba ku xukuntaa xukunka ilaahay xukumaan ahayn oo tidhaahda kaasi waa xukunkii ilaahay yacnii wixii uu samaystay ee shareecada khilaafsanaa xukun ilaahay ku sheega kaasi waa gaal buu noqonayaa sidii reer banu israa'iilba markay taas sameeyeen u gaaloobeen ayuu ugu gaaloobayaa marka manaadkii wuxuu ka dhigay labadii arrin ee nusuusta ama axaadiista ay sheegeen axkaamulqur'aanku sidaa ku odhanaya ahlucilmiga mawduucan kollay ka hadlay way badan yihiin culamada qaar waxay soo naqliyeen haddii waxa weeye ictiqaadkii uu jiro camalka la khilaafo inaynay gaalnimo akbara ahayn in culammadu isku waafaqsan yihiin waxaa ka mid a culammada sidaas soo naqliso itifaaqaa sheegtay abulcabaas alqurtubi saaxibu sharxi muslim saxiixu muslimka shiikhii sharxay almufhimu lima ashkala min saxiixi muslim maktabat lmutaalacana waa yaallaa markuu sheegayey wuxuu uhi wamaqsuudu hada albaxsi ana hadihi alaayaati almuraadu biha ahlu lkufri waalcinaadi wa annaha kaanat alfaaduha caamma faqad kharaja minha annaha wain kaanat inay ahayd baa laga yaabaa wa annaha kaanat alfaaduha caammatan ama wa annaha wain kaanat alfaaduha caammatan faqad kharaja minha almuslimuun lianna tarka alcamali bilxukmi maca aliimaani biaslihi huwa duuna ashirki waqad qaala tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wa tarku alxukmi bidalika laysa bishirkin bilitifaaq fayajuusu an yukfara waalkufru laa yukfar falaa yakuunu tarku alcamali bilxukmi kufra wuxuu ku odhanayaa almufhimu lima ashkala min talkhiisi kitaabi muslim ayuu ka odhanay mujalladka shanaad safxadda boqol iyo toddobiyo toban ilaa boqol iyo siddeed iyo toban wuxuu tilmaamayaa aayadda lafdigeedu caamba ha ahaadee laakiin cidda dee muslimiinta ah ee ictiqaadsan oo ictiqaadkii u baaqiga yahay ee camalka uun laga yaabo inay khilaafaan inay kufr akbar ayna ku dhicin lianna tarka alcamali bilxukmi maca aliimaani biaslihi waa ictiqaadkii duuna shirki markaasuu aayadda soo qaatay deedna wuxuui wa tarku alxukmi bidalika bidaalika maxay ah maca aliimaani biaslihi iyadoo ictiqaadkii jiro aan juxud jirin laysa bishirkin bilitifaaq shirki ma aha waana laysku waafaqsan yahin inay shirki ahayd walilxadiisi baqiya halka haynagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk